wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ku saabsanayd ee dabaaldega ku aadan dhalashadii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xalay waxaa inoo dambeeyey qasiidadii burdaha loo yaqaanay baynu ku dhex jiray oonu tilmaamayna munkaraadka ku jira qaybo ka mid a ayadoo ka mid a maalmaha mawlidka loo yaqaano waxyaabaha la qaado ama ilaahay lagu caabudo ka mid ah ee taasoo qayb ka ahayd masaawida iyo munkaraadka xilliga mawlidka la sameeyo abyaad dhowr ah baynu soo guurinaynaa oo burdaha ku jira si koobanna waxaynu u tilmaami doonnaa in sha allahu tacaala abyaaddaasi khatarta ay leedahay iyo waxay keeni karto baynu tilmaamaynaa in sha allahu tacaalaa <clears throat> baydka u horreeyeen soo qaadayna waa baydka <clears throat> uu odhanayo e, busayri ama buusari moxamed huwa alxabiibu اladii turja shafaacatuhu likulli hawlin min alahwaali muqtaxibi markuu nabiga ka hadlaayey yaa wuxuu leeyahay e, rasuulku waa xabiibka la rajaynayo ergadiisa inuu ergeeyoo shafeeco la rajaynhayaa buu idhi dhib kastoo yimaadaba ninka sheekh zaada loo yaqaano qolyaha sharaxay ka mida burdahan rag badan baa sharaxay ee wuxuu leeyahay jamacahu hawlkiibuu jamciyey likulli hawlin min alahwaal wuu jamciyey buu wuxuuna u jamciyey liyashmala dunyawiyata walukhrawiyata dhibaatooyinka waaweyn ee adduunka ruuxa muslimkaa qabsanaya iyo kuwa waaweyn ee aakharaba ku qabsan doona labaduba waxaa ka ergeynayo laguu shafeeco qaadaya rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh hadday islaantu dhali weydo tiraada nabi maxamedow waxaa waa diyaar hadday boolis kugu dhagaan oo bangaani laguu kaxeeyo ood cabaado oo rasuulka ku cabato waxaad waa diyaar wax kastaba likulli hawlin min alahwaali mutaxim waa shirki cadwi ayb maxaa yeelay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu nool yahay joogay oo muslimiinta dhex joogay waa mashruuc inaad tirada rasuul alla ii ducee waa lagu ogol yahay saxaabo badan baa samaysay rag iyo dumarba leh haddii ilaahay aakhira soo saaro oo banka la keena qiyaamana waa ergaynhayaa oo waa loo idmay waa og laakiin rasuulku hadduu kaa dheeriyoon kuu dhoweyn iyo hadduu geeriyoodayba in asaga shafaaco la weyddiisto waa shirki akbarow waxaase kuu bannaan inaad tidhaahdo ilaahayow rasuulka nebi maxammed ah, shafaacadiisa ha iga qadini ood ilaahay aaddo toos u aaddo laakiin haddaad tahay nabi maxamedow ii shafeec gaalnimo waa goorma hadduu rasuulku kaa dheer yahay iyo hadduu geeriyooday salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayib laakiin inaad tidhaahdo ilaahayow shafaacada iyo ergada nebi maxamed ha iga qadinin waa tawxiid iyo ikhlaas maxaa ilaahay baad bariday xaquu ilaahay rasuulka siin doono ama la siiyey baadna weydiisanaysaa ciddaad weydiisanna waa allah subxaanahu wa tacaala ee nabiga ma ah idan farqi baa noo dhexeeya annagu waxaan leenahay ilaahay oo rasuulka iyo culummada iyo ambiyada iyo cid kastoo shafaacaysaba ha naga qadinin allaan aadaynaa suufiyana waxay aadaan awliyada iyo culummada iyo maxaan ku dhahdaa ambiyada waa kala tagnay hunaaka farq bayna alkhaaliqi waalmakhluuq warku saasuu iskaga cadyahay ninka loo yaqaan alkharyuuti oo shuraaxda burdaha sharaxay ka mida beydkan wuxuu leeyahay khaaska ah wuxuu leeyahay barakaad gooni ah huwa alxabiibu aladii turja shafaacatuhu likulli hawlin min alahwaali muqtaximi wuxuu leeyahay khaasiya gooni ah sida qur-aankii baa laiskugu tufaya la soco wuxuu leeyahay man kaanat lahu xaajatun dunyawiya aw ukhrawiya فlyqرأ hda البyt في mجلس واxد ألفا وواaxدة faإن الlaha عزa وaجل yqبل duعاءه وyqضي xawaaئiجah baydkaas asaga ah ba waxaad ku celcelin kun iyo kow hal fadhi baada ku akhriyaysa haddii aad kacdo fadhiga bedaad ka kac waa baطla qur-aanki lama aqbalin qur-aan shayطaan weeye ayaana qur-aan kusoo qabanin haddaad xaajo leedahay dunyawiya man kaanat lahu xaajatun dunyawiya dan adduunyaaad leedahay muraad adduunyaaad leedahay wuxuu doona ha ayib haddana waxaad leedahay muraad aakharo dunuub badan baad gashay howlo badan baa kugu dheggan maxaad samayn intuba in lagu yas ma doonaysaa baydkan waxaad ka akhridaa kun iyo kow ka akhri soo ma aragti meeshay baasho marayso saa haddaad yeesho maxaa dhici ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadina uu kaa aqbali dantaadina waa la gudahaya waa loofinhaya waa kufri bixaddi daati intaasaa gaalnimo ah leannu waa diin cusub bayduu wadaad ku dhawaaqay oo shirki xambaarsan ama wasiila calaa aqali taqdiir min wasaa'ili shirki xambaarsan ama calaa aqali taqdiir huluw iyo xadgudub iyo ka badbayn ay ku jirto haddii aad tidhahdaa ninkii ilaahay ku barya ducadiisaa la aqbalhaya dantiisna waa la gudahaya diin cusub wey waa sharci cusub oo nebi maxamed laga soo xiganin salawaat ullahi wasalaamu calayh ilaahayna uusan sheegin subxaanahu wa tacaala cinda ashaaficiya qolyahan shaaficiya ku maxaabsadaane waxaa ku sugan imaamu shaafici wuxuu leeyahay man istaxsana faqad sharaca aw waxaad tidhahdaa man istaxsana faqad sharaca oo khafiifi ficilka ninkii wixii asagu la qumanaaday ama caqligiisu uu ka helay dejiya diinna ka dhigaayay sharci buu dejiyey waa shaaric madax bannaan oo ilaahay garab taagan subxaanahu wa tacaala alimaam badin zarkashi kitaabkiisa loo yaqaano albaxr almuxiid fii usuuli اlfiqi wuxuu leeyahy wa asxaabuna waman sharaca faqad kafara shaaficiyoo dhan waxay yidhaahdeen imaamu shaafici intaasuu kaga tegay qaacidada man istaxsana faqad sharaca wixii ra'yigiisa uu ka helay iyo laqumaanaashihiisa ruuxii diin ka dhigtee u bogee wanaajista sharci buu dejiyey imaamu shaafici wuxuu ka aamusay imaamow sharci ruuxii dejiya maxaa u xugum ah wuu ka aamusay oo waa maxay waman sharaca faqad kafar shaaficiya waxay leeyihiin imaamku arrintaa wuxuu oga aamusay almuqadima aaniya wuxuu oga aamusay liwudiixiha waa badiihiyaad sharci aan alla laga soo xiganaynin rasuulka aan laga soo xiganaynin ninkii dejiyaay waa gaal inuu laakiin hadalkaa ku dhawaaqa shaafici wuxuu oga aamusay caasho garata wey cid kastaa fahmi karta idan waxaad tihi bayd baad ku dhawaaqday baydkaa ninka intaa ka akhriya waxaad tihi wixiisu waa diyaar wey waa sharci cusub gaalnimo wey fii xaddi daatiha ah. masaakiintani waxay leeyihin mawlaya sallin baa socota waa la daldalahaya aduu isu keen waayahay ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun baydkaas intaasaan kaga gaabsanayna qaybaha u roroon baan hormarinaynaa ee iska kuwa waaweyna gaalnimada waaweyna dib baan geeyayna kitaabka loo yaqaana casiidatu shahda oo uu leeyahay kharyuuti baad ogu laaban sabxada toddobaatan iyo toddobaad ilaa toddobaatan iyo sideed hadalka hore ee jamacahu liyashmala alaqwaal adunyawiyata walukhrawiyatana sharaxa sheekh zaada sabxada toddobaatan iyo toddobaad baa ugu laaban kartaa baydka labaad waa tusaalooyin waxaan soo koobi karraa maaha faaqa الnabiyiina fii khalqin wa fii khuluqin walam yudaanuuhu fii cilmin walaa karamin baydka ahaaw nabigu weli ka hadlahaya wuxuu leeyahay nabigu ambiyadoo dhan buu ka saramara oo ka sarreeya xagga ilaahay qaabku rabbi waa abuuray iyo akhlaaqda la siiyeyba jooggiisa iyo muuqaalkiisa iyo quruxdiisa yacanii akhlaaqda khilqiga ah iyo shamaa'ilka khuluqiga ah baa nabigu ambiyo dhan cerku ka maray walam yudaanuuhu fii cilmin walaa karamin cilmi ahaana nabigu ma soo dhowaan karaan sagarhkiisa qoryo kama jabin karaan kulligood xagga iyo gobnimadana haba sheegin cilmina haba sheegin xagga abuurka allana haba sheegin akhlaaqdana haba sheegin waxaynu oga jeednaa xataa haddaynu iska sallimno oo fardi fardi la yidhaahdo nabigu nin kasta gooni marka loogu bandhigo fooda lama gelin karo oon saa ku dayn iyadoo masalo ay khilaafi tahay oo culamo leeyihiin aabbihii ibraahim baa nabiga ka fadli badan aabbihii ibraahim calayhi salaatu wasalaam ayaa ka fadli badan bay culamo qaarkood leeyihiin maxaa yeelay nabiga marka la yidhi khayrulbariya tahay wuxuu idhi daaka ibraahim khaliilullah khayrulbariya anigu ma ihi ibraahim baa khayrulbariya ah suufiy waxay yidhahdaan waa min baabi tawaaduc weeye nabigu asagaa xoogow isbahdilahayo hoos isu dhigaya mooyee aabbihii waa ka khatarsan yahay si kastaba ha noqoto laakiin beydka waxay ku leeyihiin markii uu busiiri qaaday waa baydadkii nabigu intuu dhegaystay uu nabigu judbooday nabigaa judbooday oo tamaayulay leeyihi kharyutu wuxuu idhi wahada ثاني الأبيات التي تمايل النبي عند ذكره فينبغي لقارئ القصيدة an yukarirahu cinda qira'atihi laakin yalzamu an yukarirahu witra balgeysada waa qur-aankalow wuxuu hi beydka waa beydka abyaada burdaha ku jirta beydkii labaad ee markii nabiga lagu dul akhriyey uu nabigu markaa tamaayulay intuu judbooday xaggii xagga isku leexiyey oo saa yidhi waa taqaanaa dabaasha xadrada marka la samaynayo waa qoobka ciyaar reer magaalnimo weeye waa kii waxaa weeyaan waa hobalihii durduya waa beri wadaadaha galay wey <clears throat> marka wuxuu ninka baydka akhrinhaya waxaa habboon inuu ku celceliya baydka faaqa nabiyiina fii khalqin wa fii khuluqin walam yudaanuuhu fii cilmin walaa karami ku celceli buuhi inta tabartaa ah laakiin witri noqdo ina allaha witrun yuxib lwitr waa diin cusub sheekh diin aan shuqul ku laynay ma ah kitaabka kitaabkiisaas safxada siddeetan iyo ka fiiri beenta kale uu soo wadaa kaaga daran wadaadka gabayga iskale wuxuu yidhi wakulluhum min rasuuli illaahi multamisun harfan min albaxri aw rashfan min addiyami kulli ambi o dhan isku soo daro rusushii saddex boqol iyo shan iyo tobanka ahaa ama saddex iyo toban ama afar iyo toban iyo ambiyada lagu sheegay fii bacdi ariwaayaat xadiidka abi dar iyo abi umaam oo kale boqol labaatan iyo afar kun oo nabi kulli isku soo darba wa kulluhum dhammaantood min rasuulillaahi rasuulka ilaahi xaggiisay multamisun wax ka qaataan buuhi aadam ka soo bilow ilaa ciisa cilmiga nabiga ka qaateen adu been ka weyn oo nin soomaaliya ah sheegay weligii ma aragtay been intaa dhan ay wuxuu idhi waaye wax badan ma ka qaateen maya waxay ka qaateen waa xataysi cilmiguisuda hadday qaataan wayba qarxi lahaayeen xogoo bay ka xantaysteen yacni harfa min albaxri aw rashfa min addiyami waxay ka qaateen miqdaar ah inaa unkalax ka darsatay bad bad weyn oo cilmiga fadhiya haddaad galaas ka darsato ama xoog aad ka xadarsato maxaad ka qaadday wax yar baad ka qaatay badina weli waa fadhidaa badda fadhida waa nabi maxamed cilmigiisa ambiyadu waxay qaateenna waa xoogow yar oo marka biyo cabaal ah oo markaa oonka iskaga reebahayaan aw amase rashfa min addiyami roob da'ay oo biyo dhigo qulqula diyamku waa roobka aadu biyo badan weeye oo furyaha lagaga cabay wey xataa wegamaada qaadanin daad qulqulahaya iyo wooyaal rogahaya iyo laaga qulqulahaya dad eh, dibnaha kaga cabto maxaad ka qaadi waxaan litir dhanayn baad ka qaadaysa inahaasay la tageen weeye ambiyadii wixii kaleo dhan nabigu ku hadhay salawaatu wasalaamu calayh ayib nebigu ma diidanin wixii ammaana ama madaa'ixa een xadgudub lahayn laakiin waxyaabaha noocana ee kufriyaadka waxaan yeeli karra ma waa kidbi iyo iftiraaw waxaad og tihiin laylat اlisraa walmicraaj inuu nabigu arday noqdo muuse uu cilmi ka qaatay saa og oli hawlahan annagaa nabiga kaaga horraynay ummadaha qaabka loo maamulo iyo awoodahoodii iyo anaa reer bani israa'iil ku soo jabay salaadahan kuntanka ah ummaddaaba ma qaadi karto weliba iga tabar daran kuway ka liitee dib u noqo intii la celin lahaya waad garanaysaa nabiga ibraahim baa la taliyey cilmina nabiga siiye habeenka la dhilmiyey aabbihii aadam baa la taliyo talooyin siiyey ummaddana xataa wax u faray idan yani abaatiil wey waxaan iyada wax salla ma aha arrintan laakiin waxay ka turjumaysaa caqiida xun oo caqiidada nasaaradoo kale ahoo ay leeyihiin aslul oo dhanba adduunka waxa joogo dhanba nabigaa laga abuuray oy farac ka yihiin kulligoodba haddii marka adduunka wuxuu joogo dhanba nabiga ay qayb ka mida yihiin oo laga abuuray asaguna waa qayb ka mida nuurkii ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa darteed nabigu waa asal wa jamiicu alkaa'inaat dunida inteedoo dhan makhluuqaadkao dhanna waxaa wey waa furuuc wey kharyuuti wuxuu leeyahy markuu baydkaa sharxaayo liannahu subxaanahu wa tacaala wa kulluhum min rasuuli illaahi multamisun harfa min albaxri aw rashfa min addiyami baydkaa markuu sharxay wuxuu leeyahay maxaa yeelay oy saa u noqotay ambiya dhanba maxay ardo u noqdeen oy nabiga waxooga qaadan liannahu khalaqa ibtidaa'an ruuxahu ilaahay wuxuu abuuray markii u horraysay wuxuu abuurayba waxaa u horraysay ruuxda nebi moxamed waa kidbi iftira ilaahay wixii u horraysay u abuuray waxaa laisku hayaa ma qalamka mise waa carshiga masale khilaaf bayna ahli cilm waxaana raajixa min xayu daliil carshiga u horreeyay makhluuqaadka ilaahay carshiga u horreeyey qalamkaana ku xigay oo kaasaa <clears throat> aadam calayhi الsalaatu wasalaam oo nabiga laga abuuray oo kulligiin baad ka timaadeen aakhiru saacatin min alkhalaa'iq baa la abuuray dadki u dambeeya buu ah makhluuqaadku u dambeeyey galab jamcaa la abuuray aadam ayb waa ogtihiid wawadaca culuuma اlanbiyaa'i wa cilma maa kaana wamaa yakuunu fiihim bal u fiirsa idabdarradaas iyo xadgudubkaas marka ruuxii nebi maxamed la abuuray oo adduunka o dhan bu makhluuqaadka ayuu ilaahay cilmi kasta oy ambiyadu lahaayeen iyo cilmi kasto ay ambiye yeelan doonto iyo cilma maa kaan wixii horreeyey wa cilma maa yakuun fiihi fi ruuxi baa la geliyey nabigaa lagu aburay laga buuxiyey idan cilmi maa kaana wa cilma maa yakuun wa cilma alambiya oo dhanba nabiga ayaa lagu xareeyey marka ninkii cilmi u baada waa inuu nabiga ka dabqaato wey haddii kale jahli ba u dhimanhaya waaya uma khalaqahum markaasuu haddana abuuray ambiyadaa markaa la abuuray fa akhaduu culuumahum minhu culuumtoodo dhanba nabiga ka qaateen kidbi iyo iftiraaw iyo abaaiil iyo kufriyaat wuxuu idhi qiil kalaa kuu banna awilmuraadu waxaa weeye أنه لما خلق نور محمد قبل الأشياء خلق الله اللوح والقلم والسماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة وأرواح الأنبياء والمؤمنين وأنوارهم من نوره عليه الصلاة والسلام اسكو صدر ملائكة ودن سماوات عري دول عرش إيه كرسي قلم إيه اللوح اللوح المحفوظ أرواح الأنبياء مؤمنين إيه النور كودو دنبو وحكستو النور لبا من نوره بلغا سقات إذن mawlaya salimna waa socotaa ama yaa rabbi bilmustafa balliq maqaasidana ikfir lanaa maa madaa ya waasica alkarami adugu ku kaasa camana meeshana hindisaysaa i rukusaysaa kii wadaadkay wax tirinhayana kufriyaad buu daldalhaya isagoo weliba aaminsan inuu ilaahay u dhowaan wayaxsabuuna annahum muhtaduun ulaa'ika aladiina dalla sacyuhum fi اlxayaaةi اdunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca waa dhooban yihin adduunka ka buuxaan casiidatu shahda safxada siddeetan iyo saddexaad ka fiiri waa warkoodii bixuruufihim weeye ninka xusayni loo yaqaano shuraaxda sharaxay ama shaarixiinta kitaabka ka mida qasiidada wuxuu leey ina culuuma alkaa'inaati wain kaurat fabinisbati ila allahi fabinisbati ila cilmi اllahi tacaala nuqطaة صagiiraة aw shaklaة wamashrabuha baxru ruuxaaniyati muxamadi sal lay slam wuxuu ihi culum alkaa'inaat waxyaabaha la abuuro dhan culumtooda ama mid dunyawi ha noqdo ama ukhrawi ha noqdee ama mid diineed ha noqdaan u jeedaay inkastoy badata buu ihi kulligeed marka ilaahay cilmigiisa loo fiiriyo dhibic yaroo la saaray xaraf ama shaqal xaraf la saaray ay la mid tahay dad qalin far weyn aad ku qorto aad jumlo ku qorto oo jumlada wixii dhibicdan aad dhibicda saarto wixii shaqallana aad kordhowdo ama hoos dhigto soo ma kala weyn hawshu waa kala weyn shaqalka eerarka iyo dhibcooyinka eerarka ah waa culumta makhluuqaadka oo dhan ay leeyihiin maca alambiya waalmalaa'ika xuruuftan waaweynee bannaanka taaganna waa hawlihii nabi maxamed maxaa yeeley qaybtan buu ku caddeeyey wuxuu uhi waa mashrabuha culumta ilaahay meesha laga cabbi ee laga heli waxaa weeyaan baxru ruuxaaniyati maxamed badda nabi maxamed baa laga helaya ilaahay cilmigiisa garno murma ma laha wax la malaysan karana maba aha laakiin cilmiga intaa dhana ilaahay lahaa albaabka loo mari waxaa weeyaan waa albaabka nabi maxamed nimaan asaga u marina weligii cilmi yeelan maayo maxaabuna aadam xataa abuna aadam aadam maxaad ka sheegay ibraahim baa baan ka hadlaynaa bay ku leeyi ayib ilaahayna wuxuu leeya ulaaئika aladiina hada allahu nabigaa la hadlahaya inuu nabigu wa ka qaatay iska wax laga qaatay iska daaye asagaa lagu yidhi ambiyadii kaa horraysay ku daya nabi maxamedo waa takdiib sariixa ah likitaab illahi subxaana wa tacaala ulaaئika aladiina hada allahu fabihudaahum iqtadi kuwa waa kuwa la hanuunshaye kuwa hanuunkooda ku dayaala nabi maxamedo hagara marin bal waxaa la yidhi nebi maxamedow uma awxaynaa ilayka adiga nebi maxameda maxaan kuu waxyoonnay an ittabic millata ibraahima xaniifa nebi ibraahim baa matbuuca rasuulkuna waa taabic fii hadi اlaaya ilahay wuxuu le wkadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina maa kunta tadri ma alkitaab ma aliimaan walakin jacalnaahu nuura nahdi inuu jahli ku qabla اlwaxy soo saa maaha intaan ilaahay dooranay subxaanahu wa tacaala een la caleemo saarin een waxyuu ku soo degin ilaahay baa ka hadlahay wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina maa kunta tadri ma lkitaab baa le maadaan ogeyn kitaab wuxuu yahay wala liimaan iimaanna maadaan aqoon nabi maxamedo laakiin naxariis rabbi idan hawsha hawl soconaysa ma aha mar labaad nabigu waxaa lagu leeyay inaa awxaynaa ilayka kama awxaynaa ilaa nuuxin wاnabiyiina min bacdi isku mid baatiin baa nin nin arday u ah ama daba fadhiya ma ahee muuse waa la doortay cilmi goonaa la siiyey nabi ciise waa la doortay cilmi goonaa loo dhiibay aadam waa la doortay cilmi goonaa la siiyey kulligiin waxaa tihiin rusushii ilaahay baa tihiin iyo ambiyadiisii nin kastana cilmigu rabbi u qontayey buu siiyey laakiin nin cilmi ka qaatay iyo ninin daba fadhiyo iyo mid midna ma jiraan inaad ambiyada ilaah isku jebiso weliba abaail iyo bakti iyo kufriyaadna aad ku jebiso musiibo maaha idan waxaa leeyay sidii nuux loogu waxyoodaiyo ambiyadii ka dambaysay adigan lagugu waxyooday isku baabbaa tihiin arsalnaa ilaykum rasuula shaahidan calaykum e kamaa arsalnaa ilaa fircauna rasuula idan rasuul baa idiin soo diray carab iyo muslimiinay sida aan reer bani israa'iilba aan rasuul ogu diray iyo fircoonba rasuul baan ogu diray oo nabi muuse nafsa shay wey hawshan marka waa hawl kidbi iyo iftiraa iyo abaatiil iyo khusacbalaad iyo ikhtilaaq weeye maa anzala llah biha min sulطaan ninkii asagoo macnaha fahmaya ku celceliyana waa ku gaaloobahaya ama ku dhawaaqa waa ku gaaloobahaya waxaan dhanba waa takdiib sariix likitaab illahi subxaana wa tacaala baydka afraadeen soo qaadayna waxaa ka mida qowlkiisuu odhan jiray dacma dacatu nasaara fii nabiyihimu waxkum bimaa shi'ta madxan fiihi waxtakimi wuxuu idhi nasaaro waxay nebi ciise ku sheegtay ka tag buui jooji dac faraha ka qaad wey gacanta kala bax ma dacatu nasaara fii nebiyi nasaaro waxay nebi ciise ku sheegtay ha u dhowaani haddaad muslim tahay oo nasaaro maxay tiri mar waxay dhahdeen waa wiilka ilaahay ciise marna waxay dhaheen waa ilaahaygii alibni ahaa marna waxay dhaheen waa aaliu alaa inta adu ha ku dhicinba yuu ku yidhi nabi maxamed waa ilaahay ha dhihin waa tahay waa wiil ilaahayna ha odhan waa tahay waa aaliu alaaana ha dhihin intaa haddaad ka badbaaddo waxaad runto sheeg bu ku yidhi haddaad runto waxaa tidhahda adduunka o dhan nabiga kala hay oo cirka far buu ku hayaa oo dhulka far buu ku hayaa hawada far buu ku hayaa asaga adduunka o dhan maamulodheh wax dhiba ma laha laba saddexdaa qodobun iska ilaali buu waxkum xukun buuhi bimaa shi'ta waxaad doonto oo madaxan ammaan ah min jihati اlmadx fiihi fi rasuul fi الnabiy weliba waxtakimi ku garran buuhi weliba ku xujaytan weliba ku dood buuhi hawshaa iyada intaa haddaan daay wix kale waan fasaxayn dhahaybu yacni bal aduga qaaxadaas meesha ku jirta u fiirso idan alghuluw fii jaanib rasuul intaa unbuu ka soo reebay wixii intaa aan ka ahayn waa fasaxan kufriyaad iyo shirkiyaad dhan buu marka albaabaha u furay marka hawshaa waa in la iska ilaaliyo ilaahayna rasuulkiisa wuxuu ku yidhi qul inamaa ana basharu milukum yuuxa ilay nabi allah waxaad tidhaahdaa bashar idinkoo kalaan ahay oo loo waxyooday markii intii nabigu wafdi ay u yimaadeen ama dad la kulmeen nin baa gergeriray ama gabadh miskiina iyadoo aan nabiga hadda kor ahayd baa gergeriratay nabig wuxuu ihi tartiib isdeji maxaa innamaa ana ibnu imra'ati min quraysh ta'kul qadiid tartiib boqor mi anugu nin dadka jijabiyana ma ii ilaah yaroo soo bodayna ma ii maxaan ahay wiil ay haweenay quraysheed dhashay baan ahay halkaasaan taaganahay jooji hawshan baa layidhi ayib oo dareerinka cuni jirtay bimacnaa markay bahaato wixay dumarku cunaan cuni jirtay wax culaysa ma laha yacni waxaan looma baahan rasuulka ilaahay alla ammaanay cilmigiisa alla ammaanay wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llahi calayka cadiima nabi maxamedow ilaahay galladuu kuu geystay iyo nicmaduu ku siiyey waa weyn tahay wa innaka la calaa khuluqin cadiim wamaa saaxibukum bimajnuun idan taskiyada ilahay baa ku filan subxaana rabbika rabbiاlcizati cama yasifuun wasalaamun cala almursaliin naashnaash ooma baahno haddiise aad samri weydo oo tidhaada nabigaan ammaanahaya xoogow aan xadgudub lahayn shirki iyo kufrin aan xambaarsanayn an taraarna aan lahayn qajac ka sii iskana fadhiiso laakiin derbi fanadkan iyo xadgudubkan iyo gaalnimadan iyo shirkiyaadkan wax loo baahan yahay maasheekh weliba waxaa ka daran edabdarra'a ah inaad tidhahda allah baan ugu dhawaama waa qolihii quraysheed intay calahaas ka dhigayn yidhi ilaahay ma caabudi kara ku caabudi mayna dharkii aan ku soo dambaabnay ee isqaawin jiray alyawma yabduu kulluhu aw bacduhum famaa badaa minhu falaa uxiluh idan ninkii asagoo qaawin buu salaqlaynhayaa islaantu sidoo kale ayib waa kuu dhammaan waa sidee baa layidhi xujay la soo boodeen dharkan waan ku isyaan baan ku gallay been baan ku sheegnay ama waan ku zinay baan ku gallay islaam baan ku dilay ruux eh, macsuum ah haddana noocaasa ah anagoo qaabna kuma daafi karo ilahay caabudi karo maxaa banaysa allaha la dhigo oo cawarada waa muuqatee anaa dhaantay yidhahdeen yani waxaad gudub markii la yidhi waa idaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa aabaa'ana wallaahu amarnaa biha baa ka daran ilahay wuxuu uhi qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ataquulna cala allahi maa laa taclamuun waxaad gudub wey sheekh ruuxu moogtay xataa mushrikiinta hore carbeed xujaj bay la imaan jirtay inaa wajadnaa aaba'ana iyo calaa ummatin iyo ilahay baa naamre iyo ninka mushrigaa fii kuli asmaan xuju la soo boodi laakiin xujatu daaxidaw la aqbali mahayo sheekh marka waxaan looma baahno hawl taallana ma aha waana xadgudub nabi maxamedna intaa basa ah, kuma xidhno quluwigiisii haddaad aad xadgudubto waa lagu qabanhaya gabadh baa ansaareed baa intay durbaan garaacday bay xooguhu tirisay buraanbura markaas waxay kusoo dartay wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadi weliba haddaan ansaarnahay oo khayrkaannaga waa la yaqaanaa saasaannu ahaynoo haliyihii baanu ahayno deeqsiyaal baan dhiigga annaga naftiila u hurraa waxbay soo tirisay inta waxaa ka daran bay tiri waxaana dhex jooga nabi waxaa berri dhici la socda nabi wuxuu uhi dacii haada wa fii riwaaya laa taquulii haakada wa quulii maa kunti taquuliina laa yaclamu maa fii qadin ila allah u fiirsa nabigu suu u qabanaya kufriyaadka iyo xadgudubka jagboynti baa noo yaalla haddaan wahaabya ninkii xadgudba ee rasuulka ku xadgudba ama ilaahay ku xadgudba mahmaa kalafat الظuruuf waanu qabanaynaa awood kale mahayn laakiin ummaddaan u sheegaynaa maalinkan dawlad hellana maxkamad baan saarayna wax iska kooban way hawsha ayada shirkiyaadka sheekh wax loo dulqaadan kara maa war nabiga haddaad jeceshay diintiisa baroo ku dhaqan saxaabadaa kaa jecla waxaana weliga kumaysan hadlin baktigan iyo kufriyaadka markay ogaadeen nabigu inuusan jeclayn in loo istaago raallina ka ahayn waa iska fadhihi jireen meesha macallinka adda markuu soo soo galay in loo istaaga la amrayo subax wanaagsan bare waa la wada boodaya haddii kale waxaa tahay derbiga qabso dabada laga garaaca yani musiiba sheekh calan xunoo la dejinhayaa loo kulli laisqutuminhayaa waa laiswadagegaya xididaha ku istaagi waxaaso dhan waa abaaiil waa usuul اlkufri washirki diin gaalo wey diin islaam ma ah inta bayd burdaha ku jira aniga baydka hadda soo socda bayd igala xun garan maayo baydkan waxaa ku jira saraaxatan ilaahay baa la tuhmahayaa in nebigiisi uu xaqu mudna uusan siinin ilaahay baa la garami oo maxkamad la saarahaya waxaana la leeyahay ilaahayow rasuulka nebi maxamede adugu aad dirtay xaquu kaa mudnaa maalansiin la soco oo waa sidee wuxuu yidhi busiri low naasabat qadrahu aayaatuhu caduman axya smuhu xiina yudcaa daaris aramami ayaga warkooda aan kusiiyo kadibna anugu intaydi wahaabiyada aan saarto baajuru wuxuu shaarix waa yaalla kitaabka suuqa lagu iibiyaa feeriy baajuru wuxuu leeyahay markuu sharxaya baydkaas baydku waxaa weeye macnihiis daanan ka boodin low naasabat qadrahu aayaatuhu caduman axya smuhu xiina yudcaa daarisa aramami wuxuu leeyahay nebi maxamed qadarkiisii iyo sharaftiisii mucjizaadkii la siiyey hadday u cunami lahaayeen oo mucjizaadka rasuulka la siiyey iyo aayaadkii la siiyey iyo adiladii tusaysay inuu nabi yahay hadday u qalanto nabiga qadarkiisa iyo sharaftiisa magaca nabiga marka la sheegaba ruux dhintay bay soo boodi lahaa awowga awaaharo qallafe haddaad intaad dul istaagtan yaa rasuula wuu soo bixi lahaa maxaa yeelay magacu aad buu u culus yahay laakiin maadaama mucjizaadkii la siiyey iyo aayaadkii la siiyey aysan nabiga u qalmin haddii aad ruux dhintay ku dulaqday noolaan mahayo idan wixii mucjisa nabiga loo dhiibo oo dhanba ooma cunumaan rasuulka sharaftiisana waa ka hooseeyaan haddaad soomaali tihiin waxaad og intaan ummad kale oo la gaadhin mucjisaadka nabiga la siiyey waxaa ugu weyn qur'aanka qur'aankan ad akhridaane min suurati اlfaatixa ilaa suurati الnaas baa ugu weyn hada اlkitaab laa yunaasib qadra rasul lah sl l cinda sufiy nimankaa marka isku diin ma nihin idinkunbaa isku kaaya qabanhayo oo isku kaaya kaxaynhayo mooye isku diin ma nihin run ahaantii baanan isku diin ahayn diintu waa fara badanta inaan usuul ka kulanna waa laga yaabaa guud laakiin hoos marka loo soo dego waan kala baxaynaa yuhuud baan usuul wadaagnaa haddaan muslimiinna yuhuud ambiyada badankeed way rumaysan yihin soo ma ilaahay inuu keliyihiina way rumaysan yihiin nasaaro usuul badan baan iskugu tegaynaa inna waan ku kala tegaynaa soo maa quraysh oo mushrikiin alcarab baan qaybo badan ka wada soconnay xajka waa ogolaayeen cumrada waa yaqaaneen nikaaxa saxiixa waa yaqaaneen qaraabo qaraabaxidhiiska waa yaqaaneen sadaqada waa yaqaaneen qaybo ka mida ah asmaada ilahay sifaadkiisa waa ogolaayeen ilaahay inuu jiro adduunka maamulo waa ogolaayeen qaybo ka mida ah bacdi iyo xisaab inay jirta waa ogolaayeen idan ruuxu la eegi maayo intaas ka waafaqdeene waxaa la eegahayaa usuushaad ku kala tagteen haddaad usuusha waaweyn iska waafaqdaan waxaad ku kala tagdeenna ay furuuc tahay oo socon kartaan iyo masaa'il iska fiqiga oon sii xoog badnayn laakiin idinkoo siddeetan iyo sideed sagaashan iyo sideed isku waafaqsan haddaad hal asaloo weyn oo kufriga ku kala tagtaan ama bayna alkufri waliimaan dhacahaya waad kala tegaysaan idan baydkan marka la sharxaya dhegaysa hadda wuxuu ihi low naasaba shaarixii warkiisi wey aayaatuhu qadrahu fi اlcidami lakaana min jumlati aayaatihi an yuxya smuhu daarisa الrammi xiina yudcaa bihi falam tunaasib aayaatuhu qadrahu fi اlcidami وهو المطلوب لأن الواقع أن قدره عليه الصلاة والسلام أعظم من آياته حتى من القرآن بخلاف غير المطلوب suufiyadu waxay ka niqaashaan nebi maxamed iyo qur-aanka ad akhridaan keeba fadli badan cinda suufiya nabigaa fadli badan ma kalaamka ilaahay oo sifa min sifaat illaahi subxaanahu wa tacaala iyo hadalka ilaahay baa makhluuq min alkhalaa'iqi ka fadli badan yahay suufiyay haabay ku dhaadeen hadda kala tagda soo maxaa yeelay lianna asifata waa maxay taabicatu lilmawsuuf sifadu iyo tilmaantu waxay raacdaa ruuxa iska leh hadalku wuxuu ku qiimaysan yahae ruuxuu ka soo baxay soo saaba ah ka soo baxay nin caami hadduu nacis ka yidhahdo hadalkiisu waa hadal waa hadal caami wey wadaad weynoo qaangaadha ah hadlaya hadalkiisu waa hadal qaangaadha soo maa idan ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisii ka soo baxayba waxay leeyihin suufiya rasuulka ka khayr badan idan soo ururi qur-aankii oo mucjizaadkii u waweynaa ah oo ma cunama nebi maxamed sidaa darteed baan magaciisu dadka noolayn karin bay leeyihin laba qur-aan bay suufiya aaminsan tahay ama ashaaciro qur-aankaad akhridaan ilahay ku caabudaan iyo qur-aan qarsoon oon la aqoonin cid ka warqabtana aysan jirin allah uun khaas leeyahay alkalaama nafsiga u yaqaanaan ilaahay waxay ka soo qaadeen subxaanahu wa tacaala tacaalow cama yaquuluuna culuwan kabiira waxay ka soo qaadeen ruux akhrasun hadli karin axadaan hadli karin ruux dhub ah oo dhagala oon waxba maqlaynin waxaana aan hadli karin bay ka soo qaadeen macnihii iyo burhaantii ku jirtay ruux baa akhrisan haya malaysar ba ku akhrisan oy ma taqaaneen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hadalkii nafsiga ee ku jiray ee alqaa'im bidaatihi ayaa jibriil baa soo akhriyey kadibna soo gudbiye waa riwaayo waa qowl ay qabaan marna waxay leeyihin nabigaaba soo akhriyeyba waa qowl laga soo guuriyey bacd almutaqadimiin ayaga iyo kullaabiyiintana banna cibaara dhe banna xikaaya dheh waa kala baxeen almuhim qur-aankaad ilaahay ku caabudaan ay culummadu xifsan tahay ee imaamku hadda inagu tujin hayay cishona aynu ku tukan doonno ma aha hadalkii ilahay cinda alashaacira wa cinda suufiya hadal ilaahay ma aha oo muxuu yahay waxaa weeyaan ahaayeen mucjisaad ku go'an kuna qorshaysan xilligii nabigu u noolaa uun ku ekaawo dadka dambe ee soo dhashay iyo da'dii dambee timid iyo faci dambee soo kacay arki maaya mucjizaadkii horumar garaan waa in looga sheekeeyo laakiin mucjizada nebi maxamed oo qur'aanka ah saxaabigii u horreeyey rasuulka rumeeyey iyo muslimka u dambeeya ee qur-aanku intaan la rafcinin soo gaadhaya waad akhrisan karaa waa mucjiza hadii kor taagan wey qur-aankiis meel kastaa wax kastaa lagu sama la kari laya in la baabi'iyo in la tirtiro in la taxriifiyo waa taagan yahay markay aayaddu dhawaaqaysa inay adig kula hadlay baad mooddaa idan mucjizada nebi maxamed waa mucjiza mustamira fii jamiici اlasmaani walamkina sidaa darteed buu nabigu leeyahay waa ka duunay ambiyada hore nabigu meesha laga soo saaray hadday cilmi khaasa ay leeyihiin oo cilmi ku tafanuneen nabiga meeshaa laga soo diray mucjizo ku aadan baa la siin jiray xilligii nabi ciise lasoo diro qolyihii laga soo dhex diray dhakhaatiir bay u badnaayeen oo inay wax daaweeyaan bay sheegan jireen cilmiga dhakhtarnimada ay heer sara ku ahaayeen nabi ciise waxaa la soo mucjizaad ku aadan dhakhtarnimadii ruu cindho dambiga m dhaktar waa soo celin kara nabigu waa taabanhaya waa boodaya ruux berrix waa socdaa idan dhakhaatiirto dhan baa isdhiibahaya ayib abrasi baa la taabanhaya horuu ka caafimaadhaya dhooba intii laqaadaa la afuufi biidni rabbi rabbiaabay ku noqonaysaa shimbir waa ordaysaa nabiyullaahi muuse xilligiisii qolihii joogay ee loo soo diray inay culmo yihiinoo dadka aad iyo aad uga aqoon badan yihin bay aaminsanaayeen wa kaana saaxiru wuxuu ahaa isma sharafin cindahum lafdiga saaxir ah magac wuxuu ahaa caalim buu la mid ahaa sidaa darteed bay nabi muuse ku dheheen wa qaaluu yaa ayuha saaxiru duc lana rabba yaa ayuha alcaalim wey cilmi bay ku xadgudbeenoo cilmigay inay yaqaanaan nabi muuse la keenay waxoodoo dhan baa cagta la mari sixirkoodii u sarreeyey baa cagta la mariyey nafs shay idan reer eh, qowmu hamuud xoolo dhaqatayeen geelay dhaqan jireen dhulalkana waa dilaacin jireen buurahana waa ka dusi jireen buurtii laftirkeeda neef nooloo geela laga soo saaray waa yaabeen yacanii nabigu waxaa la siinhayaa awood ka baxsan awoodda basharka xilligaa nool ta u sarraysay sheegtaa mid ka baxsan baa la siinaya carab baa ku timid dadka oo dhan waxay lahayen waa caajin afgarooc iyo goryo ciil iyo dadaan hadli karin kulligood bay u aaminsanayen annagun baa ahlu fasaaxatin wa ahlu lisaan wa ahlu bayaan ah annagaa wax sharacna hadal annagaa kala dhigdhigna hawlaha sida loo cadda annagaa naqaan ummadda inta acaajin wey inay niqniqda waxbamama caddayn karaan qur-aan waxya alla keenay waxaa leeyahay dhaqaajiye kan waa yahay fa'tuu bisuuratin min mili halkaasay ku habsoomeen almihim waxaa weeye haddaaba tiri qur-aanka ilaahay nabi ooma cunnamo haddee ma ilaahay baad rasuulka oga ron tahay allihii abuuray ee doortay ee diray allahu aclamu xayu yajcalu risaalatah mi adugu u xagal badan tahay wax kala si waaya udhib waaya adugu suufiyo intaad soo boodo mucjisaga nabiga kudhaji waayaaye wax kale ma haysin laakiin kufri baad nabiga dhabarka saaraysa aan qabanaynin berina uu ka yahay subxana wa sal alay slam idka u dambeeyeyna ku jira ee ku saabsanaa aayaadkii iyo mucjizaadkii rasuulka la siiyey inaysan u qalmin xaggana rasuulka u cunamin ay uu ninkaa sheegay saa'ilba wuxuu soo qoray busiri taariikhdiisii iyo cilmigiisii iyo caqiidadiisa nooga warramay nooga warram eh, yuu leeyahay saa'ilku su-aalaha u dambeeyanu ku daraynaa busiri marka lasoo gaabiyo nin qarnigii toddobaad dhintay buu ahaa oo jaahil ah oo gabyaa ah xaggana khuraafi ah ayuu ahaa eh, weliba nin dhaqan xun buu ahaa aad u dhaqan xun oon akhlaaq lahayn buu ahaa waxay la gaadhay in uu xaaskiisa caayo xaaskiisa inuu caayo oo xumaan uu ku sheego xataa uu gogosheeda tumamo bay la gaadhay wuxuu ahaa kolba ninkii xoogow u dhiiba nin ammaanuu ahaa xataa yuhuudda mar buu ammaanay diintooda oo gabay ku ammaanay iyo waxay sameeyaan ku ammaanay nin marka gabaygiisa ku irtisaaqu ahaa marka nin culummo ah ma aha caalim laguma tiriyo xataa tarjamama ma laha waa dambe niman wax la soo orday mooyeen xilliguu noolaa ama casrigiisii cid u tarjamaysato quman ma ay jirto kaana jaahilan wa kharaafiyan suufiyan buu ahaa weliba akhlaaq xun buu ahaa aad u akhlaaq xun ninkii taariikhdiisa akhriyaana garan kara ma aha middaa ayada ah mid e, ka qarson ummadda laakiin e, nimankaa dee shicirkiisii iyo qasiidadiisii ka dhigtay qur-aanka ayagu hadde caalim buy madaxay ku wataan laakiin xaqiiqadu gabyaa adiib ah oo gebigiisu markuu wax tiriyo aad hadalka u helu ahaa bal qasiidadan burdaha ah abyaad badan oo xikmaa ku jira laakiin annagu inta hadda liidatay ummadda diin looga dhigay baa naga khusaysa amaa asagu caqiid ahaan ashcari buu ahaa suufiy oo kharaafi ah amaa cilmi ahaan jaahil buu ahaa qarnigiisii toddobaadna waa geeriyooday ninka u baahan faahfaahinta u baahanna albayaan baa cad dhan kusoo qaadatay busiir wuxuu ahaa iyo taariikhdiisii maraajic bayna keeneen nin masar joogi jirana waa aha waad garanaysaan bay la tahay intaa wixii ka badan insha allahu tacaala habeenka u dambeeyaynu faahfaahinaynaa insha allah alimaam ibnu jariir abari ashaacira waxay idhaahdeen qur'aankan nabiga la siiyey ee hadda la akhriyo mid u cunama rasuulka ma aha hadal ilaahayna ma aha ibnu jariir baa qabla alashcariya ka hadlay masaladaas ninkii matalan yidhaha qur'aankan ay muslimiintu ilahay ku caabudaan hadalka ilaahay ma aha maxaa uu xugum ah wuxuu idhi ibnu jariir man iddaca ana qur'aanan fi اlardi aw الsamaa'i siwa اlqur'aani اladii natluuhu bialsinatina aw naktubuhu في مصاحفنا أو اعتقد بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه فهو كافر حلال الدم xalaal اdami wabaria min allahi wallahu minu bari ninkii yidhaahda buu uhi qur'aan waxaa jira aan kan hadda inagu akhrina aan ahayn ee masaaxifta inoogu qoran ee culummadu xifdiyaan ee talabadu ay bartaan ninkii yidhaahda buu qur-aan kalaa jira waa siday ashacra aaminsan tahay kalaam nafsi waa gooni waa qur-aan gooni ah kana waa qur-aan goonaya ah. sumada maqlayn hadalkii baajoori لأن الواaقع أن قdره أعظم miن آياaته حatى miن القرآن بkhiلaaفi غayr الmaطلوب buui kalaamka nafsiga ee qur'aanka kale ilaahay uu khaaska leeyahay kaa nabigu kama fadli badnee nab qur-aankaasa fadli badan laakiin kan ay muslimiintu haystaan nabigaa ka qiimo badan oomana cunama rasuulka in aayad iyo mucjizo looga dhigo warka waad fateen kufriyaadka anugu hadde un soo guuriyey walaysa xikaayaة الكfr liqaradin sharciyin kufra in kufri la soo guuriyo la soo tabiyo ayadoo dan diineed laga leeyahay iyo ummadda in looga digaayo lagu gaaloobi maayo laakiin ninkii asagoon dan diineed ka lahayn ku hadaaqa hawshaa ayadoo ku gaaloobahaya wuxuu idhi marka u ictaqada dalika biqalbihi aw admarahu fii nafsihi wa qaalahu bilisaanihi fahuwa kaafirun xalaalu dami waa gaal buuri dhiiggiisu bannaan yahay ilaahayna beri buu kaasna alla beri ka ah atafsiir fii macaalim diin buu hadalka ku yidhahdaa ibnu jarir abra lagu laabto idan waa takdiib likitaab illah waa takdiib lisunati rasuuli llah waa takdiib liijmaci اlmuslimiin ninka loo yaqaana asheekh maxamuud shukri alalusi baa la yaaba beydkan markaasu wuxuu le wakayfa yaxilu limuslimin an yaquula أن القرآن لا يناسب قدر النبي بل هو منحط عن قدره ثم إن اسم الله الأعظم وسائر أسمائه الحسنى إذا ذكرها الذاكر لها تحيي دارس الرمم وسؤالك ويدينها iska badaa horta ukaadi ismiga ilaahay acdamka haddii aad ruux dhintay la dulisato ma noolan hayaa mahayo maxaad marka ugu wareegaysa nebi maxamed haddii mucjiso u qalanta la siin lahaa magaciisa axmeda ama muxameda marka la sheego dadka dhintay baa soo noolan laha maxad u leedahay yacnii caqlina ma jiro laa caqli walaa sharc xishoodna ma jiro waa meeshu waa meel lagu baaba'ay wey sidee ruux muslima iimaan leh ay ugu suuragelaysaa ama ugu dhiiranaya inuu yidhahdo qur'aanku rasuulka ilahi oma cunnamo aayad iyo mucjiza inuu noqdo ma aha haayat اlamaani fi raddi cala nabhani majaladka labaad saddex boqol iyo konton baa lagu laaban karaa laba beydoo isku xigta ayaa iyaguna aynu tilmaamaynaa maalan oo hadda isku xigta markaan meesha ku keennay wuxuu leeyahy wakullu aayin ata rusulu اlkiraamu biha fainama اtasalat min nuurihi bihimu fainahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yudhirna anwaaraha linnaasi fi ulami saasuu leeyahay wuxuu leeyahay wuu gudbahade horaanba haddaad soo tiri nuurka nebi maxamed waxaa laga soo qaatay nuurka ilaahay nuurka ilaahay baa laga soo qaatay idan ilaahay nuurkiisi gabal ka mid ah rasuulka laga abuuray ciid iyo carre iyo biyo iyo minimidna lagama abuurin masaas bahaa idan bini aadankoo dhan iyo malaa'ig iyo makhluuqaad iyo kaa'inaad wax kastoo nool ama rabbi abuuro dhanba waxay gabal ka yihiinoo laga abuuray rasuulkaad soo idan haddee marka caqligu wuxuu keenahayaa ambiyadoo dhanna cilmigoodii iyo waxay la yimaadeenoo mucjisada kulli waxaa laga keenay min rasuulilahi bay noqonaysa waa inaga hadda soo marayn wuxuu uhi wakullu aayin mucjiso kasta oy ata rusulu lkiraamu biha rusushii wanaagsanaa ay la yimaadeen fainama اtasalat min nuurihi bihim mucjiso kastoy ambiyada hore la yimaadeen iyo rusushii waxay ka timid nebi maxamed bay ka timid maxaa yeelay fainahu rasuulku shamsu fadlin waa qorax fadli aba ah meel taalla oo meel fadhida hum kawaakiba ayaguna waa xidigahoodiibu nabigu waa dayax ama waa qorax weyn meel fadhida xidigaha yarkay ku wareegsanna waa rususho dhan wey bal xadgudubka aad u dhegayso ayagu nuur madax bannaan ma maya ma lahabu qoraxdu intay soo joogto soo muuqato dhimbilaha iyo xidigaha rusushu way bakhtinaysaabuu markuu nabigu meesha ka dhaqaaqo bay xoogu ifahayaanbu nuurkaa ay ifin xaggay ka keeneen xidiguhu waxay ka keeneen qoraxdii weynayd ee ahayd nebi maxamed fainahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yudirna anwaaraha linnaasi fi dulami maaragtay bahal hadda meelahan lasa saarto oo nalka yuu ku ururin hadhow markuu dabka kaa tagana xoogu buu kuusii daynayaa soo ma taqaanaa kii oo kaleu ka dhiga ambiyada o dhanba waa musiibo inteeda laeg wey sheekh zaada wuxuu leeyahay fahabata ana almukawina waxyaabaha la abuuro dhanba waxaa sugnaa inay ka yimaadeen takawanat biifaadati faydi nuuri nabi sal l slam nuurkii nebi maxamed xoogo yaroo laga soo dareeriyey ama laga soo qaaday bay waxaan abuuran oo dhanba ku yimaadeen waa caqiidada nasaara wey caqiida muslimiin maa taas alladii huwa almustafiidu min alfayd alwal nuurka nebi maxamed ee adduunka o dhan laga abuurayna iyo makhluuqaadkao dhan xaggee laga keenay nuurkii ilaahay baa laga keenay sabxada boqolaad buu sidaa ku leeyahay khaalid alazhar asagu wuxuu leeyahay ina jamiica alaayaat alatii jaءa biha almursaluun inama اtasalat bihim min nuuri الnabiy sal lay slam lأnnahu khalaqa nuurahu liأnna khalqa nuurihi saabiqun calayhim idan waxaasaa burda ku qoran guryaha lagu akhriyaa lagu allabariyaa iyo wax ka darana soo socdaba xusayni asagu wuxuu leeyahay kul ma ata الrusl واlأnbiyaء اlkiraamu min almucjizaati fainama اtasalat waxasalat min ahari nuurihi اlasliyi fanuuruhu lidaatihi wanuuru saa'iri اlanbiyaa'i mumtadun min nuurihi min hayri an yanqusa min nuurihi shay fiirsa hawsha ayadaa safxada konton iyo toddobaad iyo midda labaad toddobaad ba halka ku sheega wuxuu leeyahay mucjizo katoy ambiyadu la yimaadeen ama rusushu la yimaadeen waxay ka timid oo laga soo dhimbil qaatay nuurkii nebi maxamed maxaa yeele nuurka nebi maxamed waa mustaqil lidaatihi amaa nuurka iyo cilmiga ambiyada kale iyo rususha kale waxaa laga soo dheegtay midka nebi maxamed idan xataa dheegashada wax laga qaaday rasuulka nuurkiisii isdhimi mahayo isma dhimahayo shay makhluuq uu leeyahay wuxuu makhluuq leeyahay ta ilaahay waa gooni hawl makhluuq ku saabsan oo wax laga qaadoon isdhimaynin ma ay jirto waxaa le shayga nuurka haddaad u jeedaan shay maxsuus oo mushahada shay maxsuus oo mushahada oo wax laga qaado waa isdhimaya shayga wax laga qaado hadduu shay macnawi yahayn isma dhimo cilmigood haddaad maanta bixiso isdhimaya maya bal waa sii kordhahaya idan laakiin nuurku markaa had ay tilmaamayaan waxay u jeedaan nuur maxsuus ah haddii mid macnaba loo jeeda maba jira midka noocaasa nabi kasta nuur gooni ah iyo cilmi gooni oo rabbi siiyey buu leeyahay ninna nin kala martoo ma aha waa walaalo ikhwa way fii diin illaah waa isku usuul waa isku caqaa'id wax dhibana ma jiro ayib amaa tafdiilku waa masalo gooni ah laakiin waxan xadgudubka ah wax diinsan salkula ma aha baajuul asagu wuxuu leeyahay كل المعجزات التي أتى بها الرسل الكرام بها لأممهم فلم تتصل إلا من معجزاته أو من نوره الذي هو, الأصل الذي هو أصل الأشياء كلها فالسماوات والأرض من نوره والجنة من نوره الأسلي هذا ميل جواي هاي هدي مركز جنة ونورك رسولك لقى أبوري مع النبي قال لك دون ميل كلام لقي إلهي وأنت وأنت أنا قال لك أبورتي ميل كله يقول أبان مرسان ربا رسولك صوين waa musiibo musiibo wey ruuxu hadduu marku iska xadgudbo mucjiso kastoo rasuulku uu la yimid ay rusushu la yimaadeen oy ummadooda u keeneen waxay ka timid mucjizadii nebi maxamed nuurkiisi baa laga soo qaaday nuurka nebi maxamedna adduunkao dhan baa laga abuuray makhluuqaadka samaawaadka iyo dhulka iyo jannada kulligood waxaa laga abuuray nuurkii nebi maxamed adugu hawsha ayada ah sabxada konton iyo lixaad badal ku sugan yahay ruuxu markaaduu xadgudbo xad ma laha cayniyada baashi loo yaqaanay ee shee cbdiramaan zaylici u lahaa ee qolyaha reer galbeedka ilahay ku caabudi jireen ee galbeedka soomaaliyaan ka hadlaayo kama hadlayo galbeedkii gaalada waaweyn ahaa waxaa ku qoran dariixu rasuuli illaahi qad faaqa jannatan wa carshan wa kursiyan kada kula mawdici nebi maxamed qabrigiisu qabriguu ku duugan yahay madiine ku yaalla dariixu rasuuli illah ay qabru rasuuliillah qad faaqa jannatan jannado dhan buu ka sarreeya maxadol firdowsa laclahaa waa ka sarreeya nacnacda naga daa wahaabi oo meesha fadhiya waa ka sarreeya qad faaqa jannatan wa carshan carshiga ilaahayna wahuwa rabu lcarsh waxba kama jira waa ka sarreeya wa carshan wa kursiyan ilaahay kursigiisana waa ka sarreeya intaa mmaya kadaa kulla mawdici ba ku yidhi adugu meelaad geysa ma taqaani afkun baad kala qaaday sheekh dadkan ma ogtahay wuxuu ihi ibnu taymiya iyo kayrkiiba shayga baatilka xuduud ma lahabi baailku iyo fujuurku iyo xadgudubku xad iyo dawaabid ma laha waxaa un jamciya diinla'aan diinla'aan lagu ururin karaa maa huwa albaail waxaan diinta waafaqsanay inaanun tirado mooyaan baail xuduud ma laha caqliga bini aadamkana haddaan diinta lagu xakamayn wixii doonaa ka soo baxa ayib kuwo timada caabud ad arkaysaa kuwa looda caabudo muslimiin ku baabi'iyey muslimiin baa neef soo iibsan way gawracahayaan nin baa u iman dadkiiba layn maxaa ilaahiisi baa la gawracahaya muslimiinta hindiga jooga maxay ku dhammaadeen loobay soo gadanhayaan waa inay qarsadaan meel khaasa ku gowracaan maxaa looda waxaa caabuda niman hunduusa ah caabuda nimaad ilaahiisa biraynayso miyuu kaa dhegaysanhayaa dadka bini aadamka xuduud ma laha sheekh wax xuduuda ma laha in diinta lagu xakameeya mooyeen idan hawshan ayada uu tilmaamay waa loo waxaa loo yaqaanaa cinda suufiyat almunxarifa alxaqiiqa almuxamadiya loo yaqaanaa suufiyada hadday ku yidhahdaan alxaqiiqa almuxamadiya waxay u jeedaan nuuru muxamadin alsli nuurka nebi maxamed baa adduunka o dhan laga abuuray cid asaga soo marin ama aan ka soo dhimbil adduunka ma iman karto mana noolaan karto idan halkaasaa la gaadhay qaybbaa waxay yidhahdeen bayl iska badaaya nebi maxamed waxaa loo diray ummadda o dhan baa loo diray ummaddan basa ma aha ummadda nabi ciisa nabigaa loo diray tii muuse nabigaa loo diray carruurtii nebi aadan rasuulkaa loo diray maba soo gaain wakiiladiis baa ku horeeyey maba soo gaain may waa laga sii hordhac ciise iyo muuse ilaa aadamba kulli wakiil ba rasul ka hadda wakiilku markuu nool yahay muwakilku ayuu wakiilku hawl qabtaa soo ma ah may hawshaa ka baxo nuuru muxamadin alasli baa meesha ku jira idan markuu tacliiqinhaya kharyuuti iyo hayrkii xataa baajuur u jeeda annahu mursalun lilumam الsaabiqati lakin biwaasitati الrusuli fahum nuwaabun canhu saasuu leeyahy almuhim xadiidkii jaabire mawduuca biitifaaqi اlfuqahaa'i wاlmuxadisiin ee mawduuca ahaa ay gaala dejisay midka asaga ama sindiiq dejiyey bay u dariishadaan hawsha ayadaa awalu maa khalaqa allahu nuura nabiyika nuuru nabiyika ya jaabir xadiidkaas yay ku dhegan yihiin awalu maa khalaq allah wuxuu u horreeyey rabbi abuure waa nuuru nabiyika yaa jaabir nuura nabiyika nuuru nabiga yaa jaabir lafdi kale yaa jaabir ina allaha khalaqa qabla alashyaai nuura nabiyika min nuuri ilaahay wuxuu abuuray ashyaadoon la abuurin horteed wuxuu abuuray nuurka nabi maxamed xaggee buu ka abuuray min nuurihi soo uruuri marka waa yahay xadiidkan waa mawduuc biitifaaqi ahli اlcilm waa mukhtalaq waa iftidaa cala muxamed hase yeeshee xaqiiqo fiican buu kuu turjumiyo nasaara maxay teg nasaara waxay yidhahdeen nabi ciise waa gabal iyo jus ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mida oo waxaa maqluub u gashay wa kelimatu alqaaha ilaa maryam wa ruuxu minhu baa maqluub u gashay idan waa jus iyo gabal ilaahay ka mida nabi ciise bay yidhahdeen idan waa wiilkii ilaahay maxaa yeele jusgigu iyo farcu waxay isu taagan yihiin ibni iyo ab bay isu taagan yihiin markay marka sheegahayaan waxay yidhahdaan allahu alab iyo allahu lib iyo ruux اlqudus saddexdaasaa yaa ilaahye ah oo marka la isu geynaya ilaaha aabbaha ah iyo ilaaha wiilka ah iyo ruux اlqudus saalihu alaaa sidaas wey suufiya maxay tidhi nuurka nabi maxamed laga abuuray waa min nuur illaahi subxaanaه wa tacaala idan juiya ku jirta iyo bacdiya nabi maxamed gabal baa ku jira uuna ka samaysan yahay ka mida ilaahay qayb ka mid ah sida ay nasaara u tiri nabi ciise waa qayb ilahay ka mida subxaana wa tacaala ilaahay qayb ka mida weye bay yidhaahdeen idan waxaasoo dhanba jooji baail wey wax nuur laga abuuray nabigu wuxuu inoo sheegay malaa'igta khuliqat اlmalaa'ikatu xadiikii min xadiidi caaisha fi saxiix muslim khuliqat اlmalaa'ikatu min nuur wkhuliqa aljaanu min maarijin min naar wakhuliqa aadamu mima wasifa lakum ufisa tafsiirka nabawiga sharxa nabi maxamed salawaat kufriyaadkan suufiyey nabi wuxuu ihi malaa'igtu nuur baa laga abuuray ibliis iyo shayaadiin iyo jinna naar ololeysaa laga abuuray iyo ololkeediiyo humreed baa laga abuuray aadamna waxaa laga abuuray wixii rabbi idiin sheegay ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab suuratu sajda ka ahri qur-aanko dhan ka ahri nabi maxamed marka ma aadam buu ka yimid mise kor buu u boodo ilahay buu toos u galaa haddaad tiray nabi maxamed aadam ma male ilaahay buu toos u galaa warkii sufiyo wey haddaad tirada aadam waa bashar min albasharna waxaa laga abuuray min maain mahiin min maain daafiq idan ka soo baxa sulbigii taraaibta ka yimaada hooyadii iyo aabbihii isku tagoodiibuu nabigu ka abuurmay ama arwaaxda aad la soo ordayso ruuxdoo dhan ba isku mar baa la abuurahati arwaaxdoo dhan waa wada socdeen wax daliiloo kala qaaday ma jiro abaadisha ha la joojiyo wax salla ah kufriyaadkaas ayaa meesha ku jira rasuulka ilaahay waa bashar waa bini aadam waxaanay suufiya sheegtayna waa taqriir ay sugahayaan caqiidada nasaara ilaahay wuxuu leeyay qul innamaa ana basharun basharu milkum yuuxa ilay walaqad khalaqna اlinsaana min sulaalati min iin nabigu insaan sooma mise waa jin mise waa malaa'ig insaan waa min sulaalatin buu ka yimi min iin haddaad tiraa nebi maxamed nuur baa laga abuuray nuurkii ilaahay ka yimid idan waa qadiim makhluuq ba noqon maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala daatiga ah wax makhluuqa kuma jiro kulligeed qadiim weeye inkastoo mararka qaarkood qaybo ka mid a ah ay noqdaan xadiidu laxaad nooda laakiin adiim wmaa jacalnaa libashari min qablika اlkhulda afain mitta fahum اlkhaaliduun waa buraysa aayaddan ayada calaa madhabi asuufiya qul subxaana rabbi hal kuntu he ilaa bashara rasuul waxba kama jira cinda suufiya nuur weeye kullukum aadam wa aadamu min turaab waa dhammaanaysaa xadiidkii ibnu maaja waa inaga soo sheegnay inamaa ana ibnu imra'atin min quraysh ta'kul qadii saxiixa ah caqiidatu suufiya وcaqiidatu الnasaara wa iswaafaqeen macnan wamabnan waاkhtalafaa tasmiyatan isu mid wey xagga nuxurka iyo macnaha suufiye iyo nasaaro waa isku caqiido fii ciisa wa moxamed masaladan khaaska markaaynu ka hadlayno laakiin nasaara waa dhiiradeenoo waxay dheheen maadaama uu nabi ciise uu yahay qayb iyo jus ilaahay ka mida ah haddaba waa ilaah hadday muqadimada hore sugnaato saxiix warka asaga laakiin muqadimada horaa baaila aanida waa baaila wey laakiin suufi waxay tihi waa saxiix almuqadima alula oo waa maxay in nebi maxamed nuur laga abuuray nuurkiisana uu yahay jus min nuur illahi subxaana wa tacaala laakiin waa ilaah dhaha dhihi mayno laakiin hoostay kaaga xaabiyeen wuxuu ilaah laoo dhan bay siiyeen ilaahay wuxuu laha dhan nabigu waa u toobiyeen waa siiyeen laakiin inay carabka ku caddeeyaan oo waa ilaah iyo waa rabbi la caabudo bay ka gaabsadeen idan tasmiyadu waxa ma tartee nuxurka lianna alcibrata biاlxaqaa'iq wاlmacaani ayib hawshaa aad iyo aada laskaga ogaado mar labaad wuxuu leeyahy toddobaad laa tiiba yacdilu turban dama acdumahu tuuba limuntashiqin minhu wa multatimi shir kaluu kugu yidhaaya wuxuu idhi caraf iyo cadar iyo shay udgoonoo nabiga u dhigma ma jiraan buuhi laa tiiba yacdilu turban dama acdumahu nabi maxamed jirkiisa xabaashi lagu xabaalay ciidii taabatay ama uu ku xabaalay ciidda ciid ka udgoon adduunka ma taalla laanjanase waxay u sugnaatay buu ninkii intuu qabriga aad taga qabriga intuu tago dhunkada ama maxaan ku dhaha sanka ku jiidoo sandaarsada habaaskaa ninkii sanka ku jiida ama dhunkada ninkaasay janno u sugnaatay tuubaa limuntashiqin minhu min daka turbi aw aw multatima ama dhunkada wey afka saara wa hada min usuuli الshirki cinda almuslimiin khaalid alazhari wuxuu leeyahy asagu wa hada turaabu ashrafu turaabi اlardi طuubaa liman shamahu aw qabalah sabxada toddobaatan iyo shanaad xusayni wuxuu hi laa طiiba walaa citra yacdulu turban dama acduma الnabi sal ly slam alfu khayrin walfu xasanatin liman yaltatimu turaaba rawdatihi almubaarakati shariif kun khayr iyo kun xasano waxaa helaaya ninka qabrigaas ku jabiya dhunkada ee ku sandaarsada shirkiyaad cinda almuslimiina asaxiix dadka suuban ee fayo asixaax waxaa weeyaan waa shirki wey intaa kugu dayn mahayaanee fatxi cumaan ninka loo yaqaano oo taxqiijiyey burdihii uu lahaa shawqi iyo khayrkeed ba wuxuu leeyahay wاsacaadaةu kuluha liman qabarahu liibaan waxaa iska nebi maxamed dadki xabaalay garanay wa yuqabilhu bifamihi haddii xabaashiisa hore ku dhaaftay ninka asaguna soo rucliyay ee dhunkada qabrigana waa ku jiraa wayastanshiquhu lima bihi min barakatin laa yacdiluhaa baraka sabcada toddobaad ayuu hadalka ku qoran yahay idan qubuurta in la barakaysto ama la taabto ama la dhunkado ama laga xantaystaaye waa min usuul shirki wasiila min wasaa'il shirki wey waana xaaraan cinda almuslimiin waana masala ijmaaciya arrintaay cinda salaf amaa eh, suufiya soo ma aha wax kasta ay ugu fasaxaan de way kuusoo sheegeen maddacat nasaara fii nabiyihimu waxkum bima shi'ta madxan fiihi waxtakim baa lagu soo yidhi waxaasoo dhan waa laguu soo sheegay xajarulaswadkii markuu ku dawaafayo cumar oo u dhunkadoo taabtay wuxuu idhi innii wallaahi innii aclamu annaka xajar bu laa tadur walaa tanfac walowlaa anii ra'aytu rasuul allah yuqabiluka e maa qabaltuka towxiid ku fiirso ilaahay baan ku dhaartay nabi maxamed oo ku dhunkanaya ama ku taabay haddaanan arki lahayn bui inaan ku agmaray dhagax baa tahay waxna ma gud waxna ma geyso laakiin waxaan kuu agmarahayaa itibaacan lisunnati moxamed sal l slm intaas wey ibnu cumar meeluu nabigu fadhiisto ama uu ku furto iyuu ku farin jiray ma barakaysan jirin amaakinta laakiin kaana waxay ka ahayd inuu nabiga ku daydo oo meel kasta u istaago u istaago nina wuxuu leeyahay waxaa janno iskalo liibaan u sugnaatay ninka qabriga dhunkada ama ku sandarsada ciiddiisa ciid adduunka ka adgoonna ma jirto waa kidbi ibtila waa sharci cusub ciid adduunka ka idgoon inaysan jirin gaalnimo wey inaad adau sheegto maxaa yeeley sharci baad ka dhigaysa diin baad ka dhigaysa alfu khayrin wa alfu xasana waa tashriic cusub fii masala cibaada ku saabsan weliba shirkiye ah daylla ooma haysid idan waa gaalnimo iska ilaali tashriicu alaxkaam iyo tashriicu lcibaada labada kufri weeye miaal gaaban aan idin siiyo nin leedahay xallaaj ibnu mansuur alxusayn alxusayn ibnu mansuur alxallaaj baa loo yaqaanay saddex boqol iyo sagaalkii baa la dilay gaal buu ahaa islaam buu sheeganhayey wuu soomi jiray wuu salaadi jiray nin suufiyuu ahaayoo aad u cibaado badan saaxirna waa ahaa dayrabiga iyo shamsumacaarifka yaqaana iyo kutubta wax laga fiiriyo ee haweenka lagu buubsado nin yaqaana waa ahaa musiiba hintii intuu tagu sixirka soo bartay soo ururi wixiis waagii dambe hawshu markay ku caddaato warkiisi batay baa qaadiga muslimiinta soo qabtay boqorkii wuxuu hi ha la xidho biluu xidhnaa oo la fiirinay ninka wuxuu sameeyo waa tukadaa habeenkii waa wardiyaa salaatuleilka waaba caabid taa'ib ah ninkii muslimiinto dhan waa gaal ha la dilayaa culammada war haddii maxaan ku dillaa kitaabtiisii uu qoray baa la baadhay kitaab kitaabtiisa ka mida ah waxaa laga soo helay inuu yidhi xajku ruuxuu dhaafo xajkii baad maalan ku dhaafay oo intaad mashquul ajkii sanadka ku dhaafay ama intaad u qasida waa ka soo noqotay ama waa kuu suurogeli waaye xajku ninkuu dhaafaba u suurogeli waaye xajka ilaahay inuu soo guto masjidka ha ku dawaafa buu uhi masjid ha ku dawaafo ama beytka uu ku tukaday ee habeenka uu ku tukada ha ku dawaafo toddoba goor kow markuu dawaafka ha dhammeeyo wuxuu idhi toddoba agoon toddobaatan agoon intaasoo sadaqa ha siin qado weyn ha u sameeyo ha arad bixiyo dhar ha u gado sadaqa badanna ha la baxabo bayd min buyuutilahna ha ku dawaafo intaa hadduu sameeye wuxuu intaa ka helayaa ajarku ka helaa xajki dhaafay culmadu waxay dhaheen wahaadaa kufrun wazandaqa waxaa leeyahy waxaan waa gaalnimo cibaado cumar yaa dejisayba xajku ninku dhaafay baad badiil baad u samaysay ciwad baad keentay wuxuu idhi maya anugu ma dhihine kitaab xasan albasri u leeyahy baan ku arkay kitaabkee baa layidhi wuxuu idhi kitaabu اlikhlaas wa fii riwaaya kitaabu الsalaa lixasan albasri baan ku arkay buuri qaaliga wuxuu ihi beentaa wey anaaba kitaabka akhriyey buui kidbi iyo iftiraa wey qabta gaalnimaa loo dilay masaladii u weynayd ibnujawsi wuxuu leeyahy suufiyadu ku maxaabsadaan gaal buu ahaa biitifaaqi اlfuqahaai baana lagu dilay sayfu sharci baa lagu dilay idan ninka noocaasa muxuu eeday waxyaabihii kale lagu soo eedeey kufriyaadka wuuba inkaray qaybo ka mid a ah. qaybna kuma caddaanin qaybna waa laga shekiyey laakiin qodobkan culama wax isku waafaqeen inuu yahay gaalnimo waaweyn oo ninkii lagu arka lagu dilahay waa maxay xaj baa ku dhaafay ajirka ku dhaafay meelaad ka heli karta ma jirta haa ku dhawaaf gurigaada kadibna sadaaqaad badan la bax oo intaa intaasa ah, ajirka waad helaysaa soomaali maxay ku tiri qabriga uweys ee biyolow ninka ku dhawaaf toddoba goor fakaأnamaa xaja bayt اllahi اxaraam kuwa noocaas haddaan dha waa mushrikiin iyo gaalo takfiiri khaariji baa taa soo boodaysaa ma aqaani meel wax ka khaldan yahay ayib nafsa shay wey qubuurta qaarkood saddex beri saddex goor baa la yihahdaa bar toddobaa la gaadhsiiya cibaadaduu xallaaj dejiyey ay culumma muslimiinta ku gaalaysiyeen ay ku dileen baa ka dhooba soomaaliya o dhan tifka iyo kenya waa buuxdaa tanaa ka mid ah qabrigan nunka dhunkadaaye ama sandaarsadaaye duubaa lahu alfu khayrin wa alfu xasanoo helaya sharci cusbo la dejiyow qabriguu nabigu ku xabaalan yahay inuu wax kasta ka khayr badan yahay adduun ilaahay abuuray xataa cashigana diin kaloo cusub wey yacni waxyaabaha noocaasa waa qaybo yaryar wey suwayd ibnu macruub baa khilaafadii cumar buu soo raacay madiina markay soo aaday xaj ama cumray u baxay salaaddii fajar buu cumar muslimiintii meel ku tuji markuu salaaddii ka baxay wuxuu arkay niman sii huleelahaya sii socda wuxuu nimankaasii yaacay xaggee u socdaa waxay dhihin yaa amiira almu'miniin masjid meeluu nabigu hadda kahor ku tukaday waagu noolaa uu maalin ku tukado duhur iyo casar iyo salaad ay ku qabato ku tukaday bay kusoo tukanhayaan tabarukan biaahaari nabiyi almakaaniya cumar wuxuu ihi haloo yeedho ha lasoo kaxiyo kulligood ha lasoo kaxeeyo kulligood wuu u khudbeeyey wuxuu yidhi marka inamaa halaka man kaana qablakum bimili hada yatabicuuna aahaara anbiyaa'ihim faytakhiduunaha kanaa'isa wabiican man adrakathu الsalaaة fi hada اlmasjidi falyusalli waman laa falyamdi walaa yatacamadha bu u fiiro fiqda saxaabada u fiirso wuxuu yidhi waxaan aad samaynaysaan nasaari yuhuud baa ku halaagsantay dadkii idinku horreeyaa ku baaba'ay waxay samayn jireen inay dabagalaan oy raaraacaan meelahay ambiyadoodii fadhiisteen ama ku tukadeen waagi dambe meelihii fadhiisimihii bay ka dhigan jireen masaajid iyo kaniisada ay ku tukadaan muslimiinay hawsha yaan la yeeli ninka asagoo socda ay salaad ku qabato asagoo dantiisa u socda ha ku tukado laakiin aysan dhicin adoo iska jooga shankii inaad usoo qasato yaan la soo aadin loo soo qastin lasoo beegsanin laakiin ninkii aadda alla ah waqtigu ku qabtaa ku tukado idan atabaruk biaahaari muxamed almakaniyi waa bidca cinda salaf wakadalika atabaruk biaahaari muxamed alzamaniya waa bidca ka bidcati اlmawlid ama aahaaruhu اlbadaniya waa sunna in la tabaruka yani wixii baa iskaga khaldamay laakiin waa noo kala cad annagu warka iyagu waxa nabi maxamed laga barakaysan iyo waxaan laga barakay war kala cad wey aaaarta nabi maxamed jirkiisa ku saabsan iyo dharkiisii waa la barakaysan kara aahaaruhu lbadaniya loo yaqaana amaa meeluhu nabigu fadhiistay ama tegey in la barakaystay waa bidco wey saxaabadoo dhanna waa diideen ibnu cumar baa isku dhejiyey asaguna aabbihii baa naqdiyey iyo khayrkiiba asaguna marka la taxqiijiyey madhabkiisu maa kaana yatabarak bilmakaan laakiin waxay ka itibaacan lisunati muxamed bay ka ahayd ama ah, in xilyuhu dhasho iyo aaaartii zamaniga aydna kabasii daran ba ayagu xadiidka xadiid saxiixa wey idan waxaan leenahay waxyaabahaas iyo wax ka badanba baasha waa dhex fadhiyaa alimaam ibnu taymiya markuu ka hadlaya qabriga taabashadiisa iyo barakaysigiisa wuxuu le watafaqa ala'immatu cala anahu laa yumasu qabru اnabiy walaa yuqabiluh wa hada kulluhu muxaafadaة cala tawxiid bu waxaa ijmaaca markaad nabiga booqato ee soo ziyaarata qabrigiisa dhunkan maysa qabriga taabanna maysid waxaasaa loo yeelay culamadana iskugu raaceen in aan lagu xadgudbin tawxiidkii shirkina aan lagu dhicin shaaficiyu waxay yidhaahdeen nabigu hadduu waa hore dhintay aduguna aad soo gaadhin salaatulhaa'ib mi lagu tukan karaa bay dheh way ka hadleen waa xaaraan bay yidhahdeen salaatu nabi lagu tukan karo ilaan salaatulhaa'ib in xataa qabriga lagu tukado waa sunna waa taqaanaan nebi maxamed hadda intaynu yaacano oon wada tigid qaadano iyo fiisooyin maku soo tukan karaa janaaso ma banna waxay maxaa yeele shirki bay albaab u furaysaa bay yidhahdeen alimaam abu maxamed aljuwayni fi kitaabi alfuruuq alfiqiya bay ku qoran tahay shaafici baa umka kaga hadlay masalada masale lamida si kasta waa noqotee beydka sideedaad wuxuu leeyahay aqsamtu biاlqamari اlmunshaqi ana lahu min qalbihi nisbaة mabruuraة اlqasmi war weyn baa soo booday wuxuu leeyahy waxaan ku dhaaranhayaa dayixi nabi maxamed dilacaan ku dhaaranhaya man xalafa bغayr اllahi faqad kafara وashrak war iska kooban wey intaa markii la qaado mawlaya sallim baa la daldalhayaa iyo rabbi bilmustafa caama waa rafaadeen waana xabeebteen shirki bayna ku xabeebteen inay taageeraan uun sacbeeyaan aqsamtu waxaan ku dhaartay buu bilqamari dayixi baan ku dhaartay almunshaqi lahu ana lahu dayixi nabiga u dilaacay dhammalmay mucjizatan lahu iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar dayixaasaan ku dhaartay oadu ma rabbi baata ilaahay baa mahlood ku dhaarteen busayriyow adugu ma rabbi iyo ilaah baata ilaahay baa eh, wallayli idaa sajaa ku dhaarta iyo waduxaa ku dhaarta oo watuuri ku dhaarta ilaahay baa makhluuq ku dhaarta lacamurka idan wuxuu yidhi anugu dayaxaan ku dhaaranhayaa dayaxoo dhan ma aha kee wey kii nabiga u dilaacay kaasaan ku dhaartay wadaadihii tacliiqiya waxay leeyihiin xalaftu biاlqamari w macnuhu ayagaa ku leh waxaa anagu leenahay ma xalaftu biاlqamari aladi inshaqa lisayidina wa mawlaana muxamadin mucjizatan lahu sabxada soddon iyo shanaad xusayn idan shaacirku hadda wuxuu ku dhaartay biاlqamari wman xalafa bغayr اllahi faqad kafara aw ashraka xadiidka tirmidi abu daud axmed ee صaxiixa ahaa busayri marka yajhal mabaadi'a tawxiidba wadaadkan dhan ee la daba taagan yahay ee lagu rafaaday usuushii iyo asaasiyaadka tawxid kusan aqooninba niman baa isku dayay inay ta'wiiliyaanoo waa la kari waay war sariixa weeye sheekh war sariixo meesha yaallo weeyo wax ka weyn buuba galayba lianna alxalaf bihayr illaahi hadduusan tacdiim u helinin iyo xadgudub waa shirki asqara wax ka daran buuba ku dhaartay ninkan asaga ibnu cabdilbar markuu masalada ka hadlaya alxalif bihayr illah wuxuu laa yajuusu alxalifu bihayr illahi caza wajalla fii shayin min alashyaai wala calaa xaalin min alaxwaali wa hada amru mujmacun calayh wاlxalifu biاlmakhluuqaati kuliha fi xukmi اlxalifi biاlآabaءi la yajuuzu bشhayin min dalika وأجmac الculamaء calى أna اlyamiina bغayr اllahi makruhaة manhiy canha la yajuuzu اlxalifu biha لأxad tamhiidka mujaladka afariy tobnaad saddex boqol lixdan iyo lix dala ku ohanaya almuhim ninkaas la yidhahdo busayri ama buusari maxamed iyo ragga u sacabaynhaya iyo caamada xabeebatayba shirkiyaadkaasaa la daldalaa sawaءn kaana asqara aw akbar shirki asqara marka haddii cibaado laga dhigaba hadde waa gallimo weyn macsiyada yaree sagiirada dembiga sagiirada haddii laga dhigay cibaadadu waa kufri abara wey haddii dembiga sagiirada ah aad bannaystana waa kufri abara wey ka warran marka shirki weynu meesha yaala ninka ilahi bay ugu dhowaanayo wuxuu leeyahay mar sagaalaad maa saamani dahru dayman wastajartu bihi ilaa waniltu jiwaaran minhu lam yudami waa baydkiisa wuxuu leeyahay mar kastoo adduunka intaan jooga dhiba ku dhaco haddaan nabi maxamedow idhaahdo hawshu way kala furantaaba ayib asagaa la cuskanhaya maa saamani dahru zamanku ima taabsiinin buui weligay dayman ay dulman iyo dayq iyo danki iyo shida midnaba wastajartu bi nabiga marka aan maciin badoona nabiga maciinsada bu ilaa waniltu waxaan helaa gaadhaabnu jiwaaran magangelyo minhu min rasuuli illahi baan ka helaa magangelyadaas iyo badbaadadaas lam yudami weliba aan laga adkaan karin oon la dulmi karin idan quwatu muxamed waa quwa qaahiro weeye aan la agmari karin xusayni muxuu yidhi kulamaa waqactu fii shiddatin buu u jeedaa sheekh buur waاstajartu biالrasuuli اlkariim niltu minhu bihi khalaasan wawajadtu minhu manaasan min kuli daalim wuxuu leeya sabxada soddon iyo toddobaad baajuur asagu wuxuu idhi ay طalabtu minhu an yujiiranii min dalika ilaa waucطiitu jiwaaran waxifdan min الrasuul sabxada toddobaatan toddobaad azhari wuxuu yidhi asagu maa naalanii daymun wastajartu bالnabiyi ilaa kuntu naa'ilan jiwaaran muctaraman walaa طalabtu min fadlihi ghinan fi اdunya biاlkifaayati wa fi اlaakhirati bالsalaamة ilaa kuntu aakhidan alcaطaaءa min khayri maطluubin minhu fainahu laa yuraddu saa'ilu safxada afartan iyo shanaad warkaasoo dhan waad garateen idan waa shirki abara wey markuu dhib ku taabto ilaahay baa loo cararaa ilaahay baa iskale wain ymsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu waida sa'alta fas'al illaah idan alisticaada alliyaad alistinsaar alistinjaad kulli waa xuquuq ilaahay subxaanaه wa tacaala uu leehay lilaahi xaqu laa yakunu ligayrihi walicabdihi xaqu huma xaqaan ilaahay xaq buu leeyahy gooni ah rasuulku xaq gooni uu leeyahay saxaabadu xuquuq gooni ay leeyihiin ummaddu xaq gooni ay leedahay layskuma qasi karo meyti layskuma qaso suufigii hilibka doonahayaba waa yidhi xilli carafaa nin sabeen qalay markaasuu hi sheekh cabdiqaadir u galgalo oo awowe hebel u galgalo oo eedada u galgalo oo rasuulka u galgalo oo abbaysatada u galgalo kulli iskugu taga warhee warheebu in hilibka la badiyuu rabaa meyti layskuma qasabo haddii aad sidaa yeesha nebi maxamed iyo faadumo rasuul iyo sheekh cabdiqaadir iyo fiqii hebel iyo awowa kulli sabaynta ku dagaalamayaanbu awliyadaa isku jabinine nin kasta sabayn u gowracbu yacni nimankan xaqii ilaahay iyo kii rasuulka iyo kii ambiyada iyo wuxoo dhan ba isku jabiyeen way xadgudbeen sheekh yacni markastoo dhib aan galo ama shidaye qabsato rasuulkan miciinbida hawshana waa layga faydaa gaalnimo cad weeye oon geed lagu soo gabanin hadduusan baydkan shirki iyo kufri abara ahayn falaa acrif fi dunya kufran abara ma jiraan sheekh markuu dhib kugu dhaco ilahay ku carab aman yujiibu muara idaa dacaa allah iska leh quraysh waxay garatay iyadoo jaahili ah yuu busayri garan layahay gaalada carbeed intaysan islaamin ka hor dhibku markuu qabto ay hawshu dhiigto oy hawshu adkaato dheeldheesha waa ka bixi jireen ilaahay keligay ku hadhigteen waidaa masakum muduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah faidaa rakibuu fi اlfulki dacaw اllaha mukhlisiina lahu اdiin yani way yaqaaneen markay hawshu ilaahyaha localkii iyo laati hubl iskaga tegi jire u kaadiy idinku xilliga barwaaqada laydin baxsanaya laakiin markay hawshu adkaato ilaahay keligii baa la aadahaya cabdulmuطalib markii abraam meesha ugu yimid oy naftu qabato oo buurta ku cararay wuxuu ilaah gurigaada difaaco laati hubla waayahay kuwaa socon mahay maanta shaqayn mahayaanba adkoodi waa dhacsan yahay shaqayn maayo nin weyn baa yimid maanta ninkaa waxaa iska celin kara allah allihii cerka jira subxaana wa tacaala yacnii waxay quraysh garatay iyadoo mushrikiin oo juhalo ah bay garan lahayiin suufiya busayri weliba ilahay ku baryahayaan waxaa gaalnimada kaaga daran beydka wuxuu leeyahay faa'iido gooni ah ajir gooni u leeyahy beydkan laftarkiisa maana maa saamani dahru dayman wastajartu bihi ilaa waniltu jiwaaran minhu lam yudami wuxuu leeyahay faa'iido gooni ah kharyuuti wuxuu ihi uma aclam ogow buu uhi ana hada albayta ana khaasiyata hada albayti أنه إذا كتبته إذا كتبه من يريد السفر فترك المصراع الأول في داره مع أهله وأخذ المصراع الثاني معه فسافر فهو يصل, يصل إلى أهله بإذن الله سالما من الآفات haddii aad doonto adoo nairobi jooga inaad kenya aad aado soomaaliya muqdisho ila xabad baa ka socotay adoo nabad qabana aad doonaysa inaad soo noqoto waxaad yeeshaaba kuhi baydkan qor walaa ku qor maa saamani dahru dayman wastajartu bihi ilaa waniltu jiwaara minhu lam yudami ku qor buur baydkaa waraa ku qor kala gool laba islee ka dhig qayb islaantii reerka oga tag buuri abaxadda kusii rida dheh iyo halkaa golxubkaa geliya qaybna adugu jeebka ku rido buuri iyo kiishada ku rido somalilan la-ah adoon lagu xaganin baad soo noqonaysaa weligii miyaad maqasheen gaalnimo intaa ka wey ilahay baan lagu caabudahayaa waa qur-aan cusub iyo diin cusub iyo cibaado cusub wey sidaa wuxuu ku leeyahay kharyuuti kitaabkiisa casiidatu shahda loo yaqaanaa safxada boqol iyo afartanaad baajuuri baa ka daray wuxuu leeyay huwa beydkan hadda aynu hayno iyo waladii bacdahu beydka ka dambeeya iman doona faa'iidatuhumaa waxaa weeye ninka saka bixiya khayrkaasuu leeyahay ninkii jahada khayrkaasuu leeyahay ninka sadaaqa bixiya intaasuu leeyahy ninka qur-aanka aqriya yani ajar waxaa lagu ogaa inay rasuulku dejiyo iyo ilaahay dejiyaan hawlahaas nimankan ayagaa shareecada dejinaya hadaad ka hadashana wahaabi dabada ka timbaraysan baata waa musiibo kale wey waxaanu samayna ma dhaqaan wuxuu idhi faa'idatuma waxaa weeye anna man kaana masjuulan ruuxii la xidho ee la xabiso ama bangaani la dhigo ow khaa'ifan min sulطaanin wadaawama calaa qiraa'atihima sabca cashara mara bacda kuli salaati faina allaha yufariju canhu hamahu wayajcalu lahu min amrihi mahraja waxaan ka booday hawlkuu sira ayaan ka booday cafwan ninka wuu soo noqon buuhi asagoo nabad qaba biidn illaahi ufirs biidn illaahi waa masaajayn adaa lagugu masaajaynaya gaalnimaa waad ku hadashay maxaa biidn illaahi ah ma shirki baa idn ilahi loo qabsanaya waa musiiba yacni nimanka mushrikiinta ah iyo nimanka waxyaabaha xunxun sameeya oo dhanba shacabkay eegahayaan shucuurkiisa marka kelimo yar oon asaga macno wayna ugu fadhiyin laakiin uu doonay shacabka inuu ku qanciyo meesha waa inuu geliyo habeen hore waa inay ka hadlaayeen kutubta eh, dayribiga qayb maxarama macsuurfalaga iyo kitaabka saacatul khabarka loo yaqaano ee laga barto sixirka iyo qaabka dadka loo laayo kitaab ka mida ah waxaa ku qoran hadda waxba ka sheegi mayne waxaa ku qoran wuxuu leeyahay qaabkaa ruux wax u dhiga ee sidaa iyo sidaa yeela ruuxii aad sixirkaa ku samayseed qaabkaa ugu dhigtay wuu dhimanhayaabu oo sixirku waa sixir qataal waxdilow markaasuu daba dhigahayaa falyataqi llaha faacilu wuxuu kuu tilmaamay sida wax loo sixiro sida ruuxa loo dilo xilliguu bahalku lakaca leeyahay jinka la shaqeeya khaadimka la shaqeeya hawluhu markaas wuxuu daba dhigay falyataqi llaha ninka hawshaa samaynaya ilahay ka cabsado yani waxaad la yaabtaan dastuurka soomaaliya waa taqaana waxa ku qoran waad og tihiin sharcigan sharci ka sarreeya ma jiraa la yidhi dastuurkan iyo axdigana noo qoran sharci ka sarreeya oo waddanka u yaalla iyo hay-adaha iyo bulshada ma jiraan sharci kasta oo ka hor yimaada ama la shaqayn waayay wax kama jiraan weyn horaanta hore waxaa ku qoran diinta dawladdu waa islaamka dastuurkan iyo sharci dejintu waxaa salliga islaamka u ah adu meelgee waa yahay yacni waxaasoo dhan marka masaakiinta lagu siraa saao marka u diidan waa lagu xirma qaboojin waa lagu duugi muraqa lagaa saarahay muraqa saarid wey hadda bal caqligiis intuu gaalnimo noo sharxay wuxuu leeyahay biidn illaahi biidn illahi baa meesha ka shaqaynaysa gaalnima baad ku hadlaysaa almuhim baajuur warkiisu waa kana huwa ladii wuxuu ihi waxaa weeye ana man kaana masjuunan aw khaa'ifan ninka xidhan ee jeelka ku jira ama cabsanhaya min sulaanin boqor daalima ka cabsanhaya oo daawama calaa qiraa'atihim labadan bayd ee shirkiga ah weliba ka horaa darane akhriya buu ihi toddobiyo toban goor waa go'on tahay labada bayd waa go'an yihiin intaad akhriya waa toddobiyo toban goor weeye goormaad akhrinaysaa bacda kulli salaatin baad akhriyaysaa faina allaha yufariju canhu hamahu wayajcal lahu min amrihi mahraja ilaahay baa kurbada kaa faydi irida aad ka baxdaan waa lagu siinhaya sabxada toddobaad toddobaatan toddobaad waa ka ku qoran yahay hawshan oo dhan ba allah iskale subxaanahu wa tacaala alla kayrkii ciddi la aadaana waa mushrik wey waidaa maridtu fahuwa yashfiin wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu ibnu cabaas markii la barayay asaasiyaadka waxaa lagu idaa sa'alta fas'al illaah waida stacanta fastacin billah intaa balcaaw aan ku daynay burda kama dhowiye waxaan isku dayay insha allahu ta habeen dambe inaan soo ganaado kelimada insha allahu tacala caawan halkaa inoo joogo iyo abyaadda ku saabsaneed burdaha wabilahi towfiiq